الحمد لله الذي أعلى منار الإسلام بالسنة ورفع بها عن القلوب الأكنة والصلاة والسلام على نبينا محمد القائد إلى الجنة وعلى آله وصحبه الذين جعلهم الله أمنة للناس ومنة أما بعد فهذا هو الدرس الرابع من الكتاب الخامس من دروس الدورة الحديثية التاصيلية وهو عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام للعلامة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال wuxuu uhi samictu waan maqlay النabiya slى الlaه عalayه وسلم yquل isagoo leh alfiطرة khisaalu lfira firada ama waxa ilaahay dadka uu ku dabeeceeyey ee waafaqsan dhalashadooda waafaqsan iyo abuurkooda khamsun shan wey yacni firat allahi alatii fatara annaasa calayha sidii ilaahay dadka ugu talagalay sidii loo waafiqi lahaa waxyaabihii la samaynayay waa shan wey axaadiis kaloo toban ka dhigaysaana waa jirta alkhitaanu waa in la isgudo iyo walistixdaadu isticmaal waxa weeye alaalata alxaadda sakiintii iyo wixii la mida ah in la isticmaalo oo looga jeedo timihii xagga hoose ka soo baxay walistixdaadu timihii hoose in la yska xiro wa qasu shaaribi shaarubaha in la gaabiyo wa taqliimu aladfaar ciddiyaha in la yska guro wa nadfu alaabaad kilkilahana timaha in laga rifo oo laga guro xadiidku wuxuu inoo tilmaamayaa waxyaabaha loo yaqaano khisaalu lfitra oo tahaarada waxa weeye ka mida waxaa lagu bilaabay alkhitaan oo loo jideeyey rag iyo dumar labadaba ragga waajib buu ku yahay dumarka ma waajib buu ku yahay mise waa sunne waa khilaaf wey gudniinkuna waxa weeye muddo ma leh xilligay munaasib noqoto ilmaha yar markuu dhasho xilliba xilliga ugu horeeya munaasibka ay tahay hadday xaaladiisa tahay hadday xilliga iyo duruufta tahay iyo wixii la mida caafimaadkiisa haddii ay tahay xilliba xilliguu ka horeeya ugu munaasibsan yahay ayaa la gudayay khitaankuna sidaynu hadda ognahay mashruuc baa laga dhigtay ragga waajib buu ku yahay laakiin dumarka sida axaadiista qaar tilmaamayso waa masale khilaafiya ma waajib buu ku yahay mise waa sunne in badriga wax yaroo ka mida laga gooyo ama waxa weeye laga dhiijiyo xoogaa dhiiga laga keeno waa mashruuc axaadiistuna waa tilmaantay waana shaqooyinka ay qabanaysay umu caiya radia allahu tacaala canha laakiin gudniinka fircawniga ah ee waxa weeye gabadha inta xubnaheeda la jarjaro kadibna la tolayo kaasi waa xaaraan maqaca wey xaaraan weyso marka kaa haddii laga digayo waa wax wanaagsan laakiin gudniinkao dhan in lagu qaado noocuu yahayba sax maa waana mashaariic hadda aad inoogu badan oo dhaqan xumo keenaya aada loogu ololeeyo oo xilliyada qaar magaalooyinka aad ku arkayso xubinta dumarka xayiraadda ha laga qaado oo sidii la doona loo fasiranay obin ha laga dhiga miya yaa mise waxa weeye qodobka ha loo qodbayo ha laga daayo dhaqanna xuma badan baa jira khitaabku waa mashruuc rag iyo dumarba masalada labaad waa timaa hoose in la yska xiiro waayo nadaafaday ka mid tahay shaarubaha in la gaabiyo axaadiista qaarna waxay tilmaamaysaa in la xiiro anhiku axfu laakiin siday riwaayaadku u badan yihiin waa qusu gaabiya gaabintaana afdala in la xiiraana waa banaanta tahay siday axaadiistaasi tilmaamayso laakiin waxaa afdala in la gaabiyo siday riwaayaadku u badan yihiin qofka muuqaalkiisana ku haboon waxaa kaloo axaadiistu tilmaamaysaa cidiyaha in layska guro iyaduna waa sunne ibnulcarabi almaliki waa waajib buu yidhi timaha kilkilaha ka soo baxana iyadana fidraday ka mid tahay waana ijmaac inay sunno tahay axaadiistuna waxay tilmaamaysaa in la rifo oo aan la xiirin waayo haddii la xiiro way badanayan way badanaya hadday dee taasi adkaatana wixii kale la isticmaali kara in la isticmaalo waayo waxaa la doonaya timaha in la yareeyo oo aanay badan muddada waxyaabahan la samaynayo xadiidkii anas bnu maalik wuxuu tilmaamayaa nabigu calayhi salaau wasalaam inuu ku muddeeyey anlaa natruka akara min arbaciina layla ama arbaciina yowman afartan maalmood yaanay kula dhaafin laakiin wixii ka horeeya haddii qofku uu baahdo uu samaynaya laakiin muddada ugu badan ee aanu dhaafi karin waa afartan yacni bil iyo toban cisho inuu cidiyaa iskaga guro timaha hoose iska xiiro iyo waxyaabaha kale la tilmaamay muddadaasay leedahay nabigu waa waqtiyay calayhi salaatu wasalaam anas bnu maalik wuxuu leeyahy waqatalana rasuul اlahi salى اllahu alayh waslm baabu ljinaaba wuxuu baab u yahay jinaabada aljinaaba luqa ahaan waxaa laga keenay min albucdi fogaanshaha laga keenay wljaari di lqurba wljaari اljunub jaarkii qaraabada ahaa iyo wljaari اljunub jaarkii fogaa baciidka ahaa ee aan qaraabad ahay jinaabaduna waa qofka in uu jinaaboobo oo ay meedhasha ku waajibto galma uu sameeyey ama manida oo ka soo baxday marka asal ahaan jinaabadu waxay ahayd inzaalu lmani mani in la keeno halkaasaa laga keenay marka qofku markuu manidu ka soo baxdo manidaasaa waxay ka soo fogaatay bacudat can maxalliha meeshii ay joogtay bay ka soo fogaatay waxaa la haleeshiiyey markii dambena sharcan galmadii haddii aanay xitaa biyo iman sida noo iman doonto iyadana waa laga dabageeyey can abi hurayrata radia allahu tacaala canh ana nabiya sal allahu alayhi wasalam laqiyahu waa la kulmay abuu hurayra fii bacdi uruqi lmadiina magaalada madiina wadooyinkeeda qaar ka mida walxaal huwa junub isagoo jinaabaysan qaala wuxuu ihi fankhanastu minhu waan ka dusay oo waa ka dhuuntay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxoogaa bay israaceen kadibna nabigu meel buu fadhiistay markuu fadhiistay oo arkay nebigoo mashquulsan ayuu dusi oo uu ka dhuntay nebiga fadahabtu waan tegey fakhtasaltu waan soo maydhay uma jiitu waan u imi nabiga calayhi salaau wasalaam faqaala wuxuu hi ayna kunta yaa abaa hurayra halkaad ku sugnayd qaala wuxuu hi kuntu waxaan ahaa junuban mid jinaabaysan baan ahaa fakarihtu waxaan diiday an ujaalisaka inaan kula fadhiisto walxaal ana calaa hayri ahaara anoo aan ahaaro qabin faqaala wuxuu uhi nabigu subxaana allah ilaahay baa xumaan ka nasahan waa kalimatu tacajub markuu qofku wax la yaabo ina almumina muminku laa yanjus ma nijaasoobo aljunub waxaa loo isticmaalaa qofka keliga ah labada jamaca lab dhadig intuba waa junub rajulu junubun wamra'atun junub warajulaani junub wamra'ataani junub warijaalun junub wanisaaun junub asalku waa sidaas kelmaddu inay mar walba junub tahay xilliyada qaarna waxaa weeye waxaa la waafajiyaa ciddii jinaabaysnayd sida xadiidkii caaisha ay tidhi wanaxnu junubaan xadiidkii muslim asalku wuxuu ahaa wa naxnu junub iyadaya nabiga ka hadlaysa laakiin waxay tiri junubaan iyaduna waa banaanta laakiin asalka way khilaafsanta xadiidka waxaa laga faa'iidaysanayaa qofku isagoo jinaabaysan inuu danihiisa qabsan karo waayo abu hurayra radia allahu tacaala can isagoo jinaabaysan buu magaalada soo galay marka qofku markuu jinaaboobo mar haddii salaad wakhtigeedu cidhiidhi yahay aanay taagnayn inaanay waajib ku ahayn markiiba inuu maydho ee uu xaq u leeyahay inuu dib u dhigto maydhashada oo xitaa subaxii magaaladiisa uu shaqo tago laakiin dee janaabadaasi waa inay tahay mid salaada subax ka dambaysa hadday tahay qabla salaati subax salaaddii baa taagan masalada waa laga faaidaysanaya nebiguna waa u qira calayhi salaau wasalaam waxaa kaloo xadiidkaaynu ka faa'iidaysanayna qofka jinaabaysan in lala fadhiisan karo la qacan qaadayo la taabanayo dhididkiisa iyo jidhkiisuba inuu daahir yahay oo janaabadu ay tahay wax macnawi najaaso korkiisa fuulaysa maa waa macnawi wey xadiidka waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya ina almu'mina laa yanjus qofka mu'minkaahi ma nijaasoobo yacni nijaas ma hadduu nool yahay iyo hadduu dhintaba labadaba waa daahir qofka muuminkaa ah. gaalkii baa kuu yimi culimmada qaar waxay yidhaahdeen xadiidkan mafhuumu mafhuumulmukhaalafihiisu mar haddii la yidhi mu'minku waa daahir oo nijaas ma aha gaalkuna waa cagsiga wey saasaa laga fahmay waxaana xoojinaya aayaddii fii suurati tawba inama almushrikuuna najas waa najaasi wey laakiin sida jamaahiiru ahlilcilmi ay qabaan gaalka laftiisu waa daahir wey xayan wamayita ilahay wuxu uhi walaqad karamnaa bani aadam aadaminimadaas iyo bini aadamnimadaas ayuu daahir ku yahay inama almushrikuuna najasna waxaa lagu macnaynayaa najaasada waxa la keenay markii lagu sifeeyey sifada shirki marka aliimaan wa tahaara xagga qalbiga ashirkuna waa najaasatun qalbiya macnawiya marka inama almushrikuuna markay sifada shirkiga ku dhaceen baa la yidhi waa najis ee marka aadannimo loo eegayo waa daahir wey markaa najaasadaasina waa najaasatun macnawiya waxyaabaha taasii xoojinaya waxaa ka mid ah axaadiis badan baa loo daliishanaya laakiin waxyaabaha kasii qayb qaadanaya waxaa ka mid a ah ninkii muslimka ahaa waxaa loo baneeyey gabadhii kitaabiyadda ahayd inuu guursado alkitaabiya waa loo banneeyey acaamu ahli kitaab cuntadooda inaynu cinno ayaa laynoo baneeyey marka waxyaabahaasoo dhan waxaa laga qaadanaya ahaaradooda masjidkay soo gelaya xilligii nabiga calayhi salaau wasalaam hadday najisulcayn yihiin looma ogolaadeen masjidka inay soo galaan adilo badan baa tilmaamaysa marka gaal iyo muslimba bini aadamku xayan wa mayitan aahiru wey wa can caaishata radi allahu tacaala canha qaalat kaana rasuulu llaahi sal allahu alayhi wasalam wuxuu ahaa ida اktasala markuu ka maydho min aljanaabati janaabada hasala waa maydhaya yadayhi labadiisa qacmood wa tawada'a waa weysaysanayay wuduu'ahu weysadiisa lisalaati salaada uu weysaysto uma اktasala kadib nabigu waa maydhay markuu intaas sameeyey uma yukhalilu nabigu waa dhex gelinay biyadayhi labadiisa qacmood shacrahu timihiisa ayuu dhexgelinay yacnii farihiisa ayuu timaha dhex gelinay xataa idaa danna markuu u maleeyey mala haaliba uu u badiyey annahu qad arwaa inuu buuxiyey oo cokanaysiiyey basharatahu madaxiisa guntiisa halkaa timuhu ka soo baxaan ee madaxiisa markuu gaadhsiiyey biya ee ka cokanaysiiyey bimacnaa ka buuxiyey afaada calayhi ilmaa biyuhuu isku shubay alaaa maraatin saddex goor uma gasala waa maydhay saa'ira jasadihi jidhkiisa dhammaantiina waa maydhay ama saa'ira jasadihi jidhka intiisii kale hadhay ila madaxii waa la soo maydhay nabigu waa maydhay baaqigana waa loo isticmaalaa jamiicna waa loo isticmaalaa marka hadda baaqi baa looga jeeda mar haddii madaxii lasoo maydhay wa qaalat waxay tihi kuntu waxaan ahaa aqtasilu mid maydhata ana aniga iyo warasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam min inaa'in weel baanu ka wada maydhanayn waaxidin keli ah naqtarifu annagoo darsanayna minhu weelka xaggiisa jamiican xaal aanu dhannahay oo bimacnaa mar keliya aanu weelka qacmaha wada gelinaynay xadiidkan wuxuu tilmaamayaa qaabka looga maydho janaabada waana laba qaab weeye mid waxaa la yidhaahdaa guslun kaamilun midna waxaa la yidhaahdaa guslun mujziun gusliga kaamilka ah waa in sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam la waafajiyo oo bilowga la weysaysto wayse kaamila wuduu'ahu lisalaa wayse dhammaystiran baa la weysaysanaya laakiin waysadaa waxaa ka horeeya xubintii taranka in lasii maydho la sii maydho kadibna la weysaysto wayse kaamila sida xadiidu caaisha tilmaamay marka waysadaa laga dhammaado kadibna madaxa laga bilaabo dhinaca midig sidaa loo wado kaa waxaa la yidhaahdaa guslun kaamil baa la yidhahda waa ka waafaqsan sunada nabiga calayhi salaatu wasalaam in la weysaysto kadibna la maydho usliga labaad waa mujziun waa ka kaa guday jidhkoo dhan inaad biyaha wada gaadhsiiso ama barkadda ku quus ama tushaashada isku fur ama baaldi isku hafrod jirhkown inaad biyaha wada gaadhsiiso meeshaa doonto ka bilow kaana waxaa la yidhaahdaa waslun mujzi baa la yidhahda xadiidkani kaa kaamilkaabuu inoo faa'iideynaya masalada labaad ninka iyo xaaskiisu hal weel inay ku wada maydhanayaan kole hadday wada maydhanayaan hadda waxaa meesha ku jirta in dee maryihii la dhigtay oo mid waliba ka kale cawradiisa u arkay iyaduna waa wax bannaan wey waxaa kaloo xadiidka laga faa'idaysanaya qofka junubkaahi markuu biyaha qacmaha geliyo waayo biyaha ama weelka waxay qacmaha gelinayeen iyagoo aan maydhashadiiba bilaabin ama bilaabayaba marka way jinaabaysan yihin wayna ku celcelinayeen marka qofkii jinaabaysnaa biyihii inuu qacanta geliyo biyaha waxba yeeli maayaan mustacmal ka dhigi maayo biyo jinaabaysan oo ahaaradii ka baxdayna ka dhigi maayo masladaana waa laga faa'idaysanaya xadiidkii kale waa kii tilmaamayay ina xaydataki laysat fii yadi jinaabadiina waa lamid markuu yihi waxay soo dhiib isagoo masjidka ku jira ay tii dhiiggii caadada leeyahay wuxuu ihi qacantaadi iga soo dhiibaysaa qacantuna dhig caada ma leh waa abiici wey markaa ii dhib yidhi buui nabigu alayhi salaatu wasalaam marka qacmuhu male waxa weeye sifa hadda ku quntay oo biyaha waxyeelaya male wataynu nidhi janaabadu waa shay macnawiye wa can maymuunata binti alxaari radia allahu canha zawji nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaalat wadaca waa dhigay rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii alle yacni waa wuduua aljanaabati waduua aljanaabati wowda waa la fadxinay yacni biyihii janaabada waduu waa biyihii la isticmaalaya wey maa yutawada'u bihi wa yughtasalu bihi waduua aljanaabati ay maa aljanaabati buu diyaarsaday fa akfaa waa ku shubay biyamiinihi qacantiisa midig calaa yasaarihi bidixdiisu kaga shubay maratayni laba aw alaaan ama saddex uma hasala waa maydhay oo marka hore biyihii weelka waxaa lagaga shubay qacanta midig dabeedna wuxuu ku wareejiyey bidixda uma hasala waa maydhay farjahu waxa weeye farjigiisuu maydhay uma daraba waa ku garaacay nabigu yadahu qacantiisa bilardi dhulki aw ilxaa'idi ama gidaarka si uu u sii nadiifiyo waxaana hadda kaaga filan shaamboga iyo saabuunta suuliga kuu taalla iyo taydhaya wixii la mida ah. waayo dee ciidibama taallo ama dee suuligiiba hadda waxaa laga yaabaa inuu marmar yahay ama rijiyaysan yahay aan waxba kuusoo korrinayn wuxuu isku nadiifinaya qofku inuu isku nadiifiyo maratayn aw alaaan laba goor ama saddex goor uma tamadmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday waasala waa maydhay wajhahu wejigiisa iyo wadiraacayhi labadiisa dhudhun yani labadiisa gacmood waa weysadii uma afaada waa ku shubay calaa raasihi madaxiisa almaa biyihi uma asla waa maydhay jasadahu jidhka intiisii kale uma tanaxa dhinac buu u leexday ay maala dhinac buu u baydhay oo meeshii uu ku maydhanayay ayuu dhinac uga baydhay faasla waa maydhay rijlayhi labadiisa lugood faataytuhu waxaan u keenay bikhirqatin maraan u keenay falam yuridhaa nabigu ma doonin fajacala wuxuu gudagalay yanfudu lmaa biyaha inuu saydhinayo biyadihi gacantiisa uu ku saydhinayo xadiikan isaguna wuxuu la mid yahay xadiiu caaisha radia allahu tacaala canha inuu nabigu calayhi salaau wasalaam markuu janaabada ka maydhanayo si waafiya nabigu calayhi salaau wasalaam uga maydhanayo xadiidkan wuxuu kaga duwan yahay xadiidkii hore xadiidkii hore waxaa la tilmaamay nebigu inuu weysadii wada dhammeeyey tawada'a wuduu'ahu lisalaa lama kala qaadin uu weysaystay kadib buu maydhashadii bilaabay xadiidkanna maxaa la tilmaamay weysadii in lagu joojiyey waxa weeye qacmihii in lagulugihii lagu joojiyey maya qacmihii baan u jeeda diraacay in qacmihii lagu joojiyey oo nebigu calayhi salaau wasalaam lugihii aanu maydhin madaxana waa tan la maydhayo la masaxay markaa nebigu calayhi salaau wasalaam labada xaalaba waa samayn jiray sida waa lagu macnay labada xadiis waa laysu waafajiyey oo xadiiu caaisha marna sidaasuu samaynay oo ilaa lugaha waysada waa dhammaystiray marna inteeda horuu la imanayay inta kalena maydhashada ayuu dhex gelinaya nabigu calayhi salaau wasalaam xadiidka maymuunana wuxuu tilmaamayaa nabigu calayhi salaau wasalaam inuu qacmaha ku joojiyey kadibna maydhashadii bilaabay markii ugu dambaysayna labadii lugood uu gaar u maydhay markaama labada lugood wuxuu u maydhayaa waxay ka hadheen weysadii ayuu dhammaystirayaa mise nebigu calayhi salaatu wasalaam xilligaa marmar iyo sibirtoonna lama hayn suuliyadoodu ciid bay ahaayeen meeshii uu ku maydhanayay ee qoyanayd ee waxa weeye dhiiqada yeelatay ee hadduu cagaha ku sii maydho ciiddu haddana ku soo noqon lahayd ayuu nebigu wuxuu uga dhaqaaqay meel qallalan si uu cagaha u biyo raaciyo waa ilaa hawshiisii horey u dhammaatay sidaana waa lagu macnay wuxuba istiidi maayaan markaa saddex xaalaa inoo soo baxaya xaalada koowaad weyse kaamila in waxa weeye la weysaysto kadibna jirhkao dhan biyaha la wada gaadhsiiyo xaaladda labaad in waxa weeye la weysaysta laakiin lugaha dib loo dhigo kadibna la maydho kadibna lugaha gaar loo maydho waa xadiiu maymuuna xaaladay tilmaamayso xaaladda saddexaad ee xadiiu maymuuna uu ixtimaali karo nabigu calayhi salaau wasalaam markuu qacmaha ku joojiyey uu wada maydho madaxii buu maydhay jirkoo dhan buu maydhay kadibna lugihii buu biyo raaciyey xaaladaasna waxay tilmaamaysaa weysadii iyo maydhashadii inay isdhexgelayaan qayb ka mida waa la qadimay laakiin qaybo ka mida weysadiiba waxay dhex galeen maydhashadii bay dhex galeen masaladaasina waxay tahay qofku marka uu maydhanayo janaabo ka maydhanayo hadduu niyoodo weyso iyo janaabo inuu ka maydhanayo inaanu weyse kale u baahnay weyse kale inaanu u baahnay wa in kuntum junuban faaharuu baa ilaha yidhi haddaad jinaabaysan tihiin maydha marka hadduu maydhasho bilaabo isagoo aan weysaysan weysena aanu ka dambaysiin sidaasuu salaada ku tukanay culimmada qaar waxay yidhaahdeen waa hadduu niyoodo culimmo kale waxay yidhaahdeen waana sida raajix xataa haddaanu niyoon xataa haddaanu niyoon oo u niyoodo rafcu lxadai alabar sidaasuu salaada ku gudanaya weysadiina way ku dhex jirtaa walow biduuni niya wuxuu kaloo xadiidkani inoo faa'iidaynayaa nabigu calayhi salaau wasalaam waxaa loo keenay tuwaal baa loo keenay ama maraa loo keenay riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan uma ataytuhu bilmindiili faradda tuwaal la isku qallajiyaan u keenay kadibna nabigu waa igu celiyay calayhi salaau wasalaam markaa culimmada qaar waxay ka qaateen nabigu wuxuu u celiyey biyahan kaa da-aya waa biyo cibaado wey cibaad aad gudati marka cibaadadiina inaad ka takhallusta ma aha biyahaas in markiiba aad iska qallajiso waxa weeye ma aha karaahiya ku jirta inaad samayso tanshiif markiiba inaad iskalajiso xoogaa isu da laakiin sida raajixii waxa uu yahay in biyaha la yska saydhiyo waata xadiisku tilmaamay maradiibuu nabigu iska daayey laakiin muxuu sameeyey yanfudu lmaa biyadi biyihii buu qacantiisa iskaga saydhiyey nafdi in la sameeyo biyaha ku kor saaran aad qacma iskaga daadiso iyo inaad iskaga qallajisa wax farqi uma dhexay sidaa awgeed waxa weeye mar haddii nebigu nafdi sameeye tanshiifkuna waa bannaayey masalada labaad xadiidka waxaa laga fahmayaa markay u keentay mindiil ama maro uu isku qallajiyo ay u keentay hawshan iyo maydhashadani waa wax soo noqnoqdo muctaada ah, lala qabsaday marka haddii nebigu aanu isticmaali jirin ama uu necab yahay ama ay karaahiye tahay nebiga umay keenteen calayhi salaau wasalaam inay u keentay waxaa laga fahmayaa inay caado ahayd in tuwaalka loo keeno laysku qallajiyo marka wax dhiba male in biyaha qacanta layskaga saydhiyo sida xadiidku tilmaamayo ama in waxa weeye maro laysku qallajiyo wax dhiba male an cabdilaahi bni cumar ana cumara bna alkhaaab radia allaahu tacaala canhuma qaala wuxuu uhi yaa rasuula allah ayarqudu ma seexanaya axadunaa midkaayu walxaal huwa junub isagoo jinaabaysan qaala wuxuu uhi nabigu nacam haa idaa tawada'a axadukum midkiin hadduu weysaysto falyarqud ha seexdo xadiidkanna wuxuu asal u yahay mas'alo axaadiid kalena ku timi oo qofku markay jinaabo uu yeesho janaabo uu yeesho ee uu doono isagoo jinaabaysan inuu seexdo in loo sunneeyo inuu weysaysto weysadaasina waa takfiif culayskii janaabaday khafiifinaysa oo xaaladiisu wuxuu ka soo degayaa xadadkii weynaa wuxuu imanayaa xadad fudud buu imanaya waysadaasina waxbay u khafiifinaysa laakiin weyso uu ku tukanaya ma ilaa waa jinaabaysan laakiin waa weyso waxa weeye uu wax ku fududaysanayo waa takfiif lxadad maydhashadana inuu dib u dhiganayo sida xadiidka abi hureyraba uu inoo soo tilmaamayey ayaa xadiidka laga faa'idaysanaya caaisha radia allahu tacaala canha baa la weydiiyey akaana nabiyu sala allahu alayhi wasalama yaghtasilu qabla an yanaam aw yanaamu qabla an yaktasil nabigu markuu jinaabaysan yahay miyuu seexanaya isagoo aan maydhan mise uu maydhanaya intaanu seexan waxay ku jawaabtay kullu dalika kaana yafcal labadaba nabigu waa samaynaya calayhi salaatu wasalaam marka way bannaan tahay in la seexdo iyadoo la jinaabaysan yahay laakiin waxa fiican oo akmala oo dhammaystiran qofku inuu jinaabada ama ka maydho waana sida ugu sii fiican khayru lbiri caajilu khayrka inuu u degdego oo ahaaro uu ku seexdo sii sunnada nebigu ahayd calayhi salaatu wasalaam hadduu maydhasho gaadi waayana inuu weyse ku khafiifiyo kaana nabiyu sal allahu alayhi wasalam ida araada an yakula aw yanaama wa junub tawada'a wudu'ahu lisalaa nebigu hadduu doono isagoo jinaabaysan inuu wax cuno ama uu seexdo uu weysaysanay si uu janaabada u khafiifiyo taana waxaa sii xoojinaya xadiidka abi daawuudka ku yimi min xadiidi camaar ibni yaasir albaanina uu xasan ku tilmaamay wuxuu leeyahy nabigu calayhi salaau wasalaam alaaatu laa taqrabuhum lmalaa'ika saddex qof malaa'igtu uma soo dhowaato o jiifat lkaafir gaalka baktigiis ma laguma soo dhowaado laba almutamadiqu bilkhaluuq cadar dumar ninka isku dhabooqa cadarka dumarku waa midab marka xilligaa waxaa looga samaynaya zacfaraanka iyo wax midab leh ayaa looga samaynaya markaa huruuddii iyo zacfaraankii iyo waxyaabihii la midka ah oo dumarka lagu yaqaanay inuu ninkii isku udgooneeyo oo isku qurxiyo kaana malaa'iga uma soo dhowaato ka saddexaadna waaljunub waa kii jinaabaysnaa malaaigtu waa ka fogaata marka taa macnaheedu ma ahaa inuu dembi ku dhacay laakiin malaa'igtii kaasoo ag dhowaan lahayd khayrun bay la socdaan ayaa kaa fogaanaysaa looga jeedaa waxaana dee culays kuugu filan bakti gaal in lagu dhinac dhigo ya gaal baktiyey in lagu dhinac dhigo la yidhaahdo adiga isagaba malag idiin dhowaan maayo taasaa culays kuugu filan marka in layska khafiifiyo ama waxa weeye laga maydhaa fiican wayna bannaan tahay in waxa weeye lagu seexdo can ummi salamata radia allahu tacaala canha zawji nabiyi sala allahu alayh wasalam qaalat waxay tidhi jaaat waa ummu sulaym gabadha la yidhaahdaa waa imra'atu abi alxa saddex saxaabi oo kunyada lagu sheegay baa halkaa lagu wada sheegay ummi salma waa um lmuminiin zawji nabiy sala allahu alayhi wasalam waana gabadh aad u qiimo badan bay ahayd hinda binti abi umaya abi umaya dhalay oo madaxdii quraysheed ka mid a ah. waxayna ahayd hogaamiyey ahayd bukhaari waxaa ku yimi iyo muslimba kunna nisaau nabiyi sala allahu calayhi wasalama calaa xisbay dumarka nebigu laba kooxood bay haayeen laba guruub bay haayeen guruubna caaisha hogaaminaysay guruubna ummi salama xisbun fiihi caaisha wa xisbun fiihi ummi salama marka halkaasay joogtay axaadiis badanna way leedahay culimmadii saxaabadana ka mid bay ahayd hindaa la yidhaahdaa magaceeda ummu sulaym waa anas hooyadii iyadana waxaa la yidhaahdaa sahla binti milxaan baa la yidhaahdaa waa anas ibnu maalik hooyadii gabar fadli badan bay abu alxana waxaa weeye anas aabbihii buu uga dambeeyey waa maalqabeennadii saxaabada zayd ibnu sahl alansaari lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun markay soo degtay waa ninkii beertiisa bixiyey ilaa rasuuli laahi sal llahu alayhi wasalam ayay u timi umu sulaym faqaalat waxay tidhi yaa rasuul allah ina allaha alla laa yastaxyi kama xishoodo min alxaqi xaqa kama xishoodo hal cala almar'ati haweenayda dusheeda ma yahay oo ma ku waajibay min guslin wax maydhasha ah idaa hiya ixtalamat markay isku ixtilaamto ay riyooto faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi nacam haa maydhasha waa ku waajibaysaa idaa ra'at ilmaa markay biyo isku aragto markay biyo isku aragto xadiidku wuxuu tilmaamayaa koow waxa weeye dumarku inay ixtilaamaan oo ay riyoodaan marka waxaa meedhasha ay ku waajibaysaa ragguna waa la mid ninkuna hadduu riyoodo oo uu xitaa xasuusta riyadiis laakiin wax raada uu waayo meedhasho lagu yeelan maayo waayo madhasha waxay waajibaysaa markay biyuhu ka yimaadaan inama almaau min almaa markay biyo ka yimaadaan baa biyihii lagu maydhanayay ay ku waajibayaan masalada xadiidka waa laga faa'idaysanaya rag iyo dumar inay masalada isku mid ka yihiin walow ay ku kala badan yihiin oo ragga ay ku badan tahay oo waxaa weeye markay sidaa tidhi ummi salama waxay tidhi fadaxti nisaa dumarka maxaad u fadeexadaynaysa dumarkiibaad fadeexadaysa nabigay weydiiso waxay tidhi awa taxtalimu lmara oo nebi allow gabadhu mayay ixtilaamtaa halkaa waxaa laga qaadanayaa wax badan inaanu ahayn oo ragga ku badan yahi xadiidka waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya qofku markuu su'aal uu culimmada weydiinayo muftiga weydiinayo inuu waxa weeye su'aashiisa gogol xaad u sameeyo oo markiiba suaal qayaxan aanu la soo boodin oo maxay tihi umu sulaym ina allaha laa yastaxyii min alxaq ilaahay xaqa kama xishoodo hordhac bay u samaysa cayshina waa tii ku ammaanaysa nicma nisaau nisaau lansaar lam yamnachuna alxayaau an yatafaqahna fi diin xishoodku uma diidin diinta inay bartaan uma diidin waxaa kaloo xadiidka laga faa'idaysanaya in alle subxaanahu wa tacaala uu ku sifaysan yahay xishood laakiin wixii xaqa alle subxaanahu wa tacaala aanu ka xishoonay an caaishata radi allahu tacaala canha qaalat waxay tihi kuntu waxaan ahaa aqsilu mid maydha aljanaabata janaabadan maydhay min hawbi rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam marada nebigaan ka maydhay fayakhruju waa u baxay ila salaati salaaduu nebigu u baxay walxaal ina buqaca almaa'i biyaha buqcadahooda iyo goobahooduna iyo bartooduna fii thawbihi maradiisa ay ka muuqato ayuu salaadda u baxay wa fii lafdin limuslim waxaa ku yimi laqad kuntu waxaan ahaa afrukuhu mid ka jajabiya oo ka xoqa manidii min thawbi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam marada nebiga waa markay qalalan tahay aarkan xoqid iyo jajabid fa yusalii fiihi waa ku tukanay faarkigu waa marka manidu ay ku qallasho maradii meeshii manidu ku daadatay in laysku jajabiyo oo waxa weeye laga daadiyo waxaa marada saaran ee waxa weeye gaadhay fa yusalii fiih kadibna nabigu calayhi salaatu wasalaam maradii buu ku tukanayay xadiidkan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa kow manidu inay daahir tahay oo aanay najaaso ahayn waxaana laga faa'iidaysanaya markay manidii qallasho marada ku qallasho waxaa la tilmaamay inta guudkeeda saaran ama jirmiga leh culayska leh in laga jajabinayo marka laga jajabiyo kadibna nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sidaa ku tukanayay taasina waxaynu ogsoonnahay hadduu najis noqon lahaa inaanay ku fillayn oo inta maradu cabtay ee gudaha ugu jirtaa jajabiddaa laga jajabiyey ka dhammayn mayso mar hadday qallalan tahay laakiin inta dheeraadka ah ama culayska keentay ama dusha saaran unbaa laga jajabinaya waxbaa ku hadhay mar hadday sidaa tahay nebiguna ku tukaday manidu inay daahir tahay baa laga qaadanaya xadiidka tilmaamaya in la maydhay kuntu aqsilu lmaniya xadiidkaana waxaa lagu qaadayaa akmalka sida dhammayska tiran baa lagu qaaday oo xitaa haddii manidii ay marada ku qallasho oo xitaa aan laga jajabin oo qofku sidaa uu ku isticmaalo uu ku tukado salaadiisu waa waayo manidu waa daahir wey axaadiista tilmaamaysa in la maydhaana waa min baabi nadaafa waayo qofku dhoobada iyo dhiiqada iyo wasakhda aan najaasada ahayne soo gaadha qofku waa iska maydhaa tanina taasay la mid oo dee bay ka muuqanaysa uska ku yaalla iyo heheer ku yaalluu noqonaya markaa nadaafad ahaanunbaa loo maydhay ee ma aha min baabi najaasa ma aha waxaa kaloo taa xoojinaya axaadiista tilmaamaysa in la maydhaa amar ma ah waxaa laga waramayaa ficil ficilkuna ma keeno waajibnimo ma keeno wuxuu keenaa bannaanaansho ama sunnanimo haddii la badbadiyo ayuu waxa weeye keenaya waxaasoo dhan waxay tilmaamayaan manidu inay daahir tahay waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanaya caaisha radia allahu tacaala canha fadligeeda iyo gobanimadeeda oo xadiidku wuxuu tilmaamaya inay u taagnayd nabiga calayhi salaatu wasalaam inay u adeegto hadday tahay cunto samayn haddii ay tahay maryaha in loo maydho in gabadhu zawjkeeda ay u adeegto waa min xusni alcishra wa bilmacruuf waa wanaagga labada isqabaa ay ku wada dhaqmayaan oo la doonayo gabadhuna oo wasiirka arrimaha gudaha shaqada gudaha inay ka soo dhalaasho ninkuna waa wasiirka arrimaha dibadda laakiin markii noloshii isbedeshay oo dumar badani wasaaraddii arrimaha dibaddana ay qaateen baa rag badan daakhiliyadii loo dhiibay oo waxaa weeye sida hadda dad badan haysataa iyaduna suuqiina waa kula jirtaa waxa weeye gurigiina waa ila qaybsa wey maryahaaga dhaqo cuntadaada samayso waxaaga ku tuuro waa waxa hadda usoo batay wey cishrada iyo asalkuna waxa uu yahay in gabadhu ninkeeda ay u khidmadayso xataa haddii ay iyadu xitaa biilinayso waxa weeye inay shaqadaana wixii suuragala ay ka qabato masaladaana in khilaaf iyo muran iyo dood la geliye maaha gurigu maxaa waajiba iyo maxaa laygu leeyahay xisaabtan kuma dhisna gobolnimu ku dhisay haddii la doona in la wada noolaado nin baa wuxuu guursaday gabadh shaqiidiyada oo mudawanada kitaabka imaamu maalig ee fiqiga maalig lagu uruuriyey dusha ka haysa waana xifdin jiray ama khaliilkay xifdisanayd gabadh faqiihada bay ahaydoo maalikiyadaba dusha ka haysa markuu guursaday ayuu adeeg ka sugay cuntada inay u samayso oo adeegto waxay tidhi waxaa weeye wax jira maahayn waajibiguma ah inaan kuu adeego waajibiguma ah dabeedna waxay u daliilisay adiladii mutuuntii iyo waxay hayse la daliishanayay markay dhammaysay buui waad furanta ina kala ka marka haddaad xitaa qiila helayso gurigiibaa khatar geliya marka taana welibana aad bay usoo badanaysaa xiliyadan dambe in wax walba laga dhigay can abi hurayrata radia allahu tacaala can qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam idaa jalasa hadduu fadhiisto lama sheegi waa ninkii wey bayna shucabiha waaxaheeda alarbaci afarta hawa gabadhi labadeeda lugood iyo labadeeda gacmood hadduu dhex galo uma jahadaha kadibna galmadii uu sameeyo faqad wajaba alguslu waxa waajibay maydhashadii baa waajibtay wa fii lafdin waxaa ku yimi in lam yunzil biyaba yaanay ka iman xadiidkana wuxuu tilmaamayaa axaadiis hore hadday tilmaamaysay janaabadu inay ku timaado biyo qofka ka yimi oo uu ku jinaaboobay ama riyaha kaga timaado ama isagoo soo jeeda xasuus uu xasuustay iyo wixii la mida eegma iyo wixii la mid ah kaga timaado biyo ka yimi inuu ku jinaaboobay xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa galma hadduu sameeyo biyaba yaanay ka iman inuu qofku junubku noqonayo islaamka bilowgiisii wuxuu ahaa inama almaau min almaa xadiidkii citbaan ibni maalik markuu nabigu u yimi calayhi salaau wasalaam ee uu u dhawaaqay isagoo marada jiidaya oo degdegsan ayuu waxa weeye gurigii ka soo baxay hawshiisaan wad markuu nebigu u yeedhi dabeedna nabigu uu dareemay wuxuu ku uhi nabigu calayhi salaau wasalaam lacalanaa acjalnaak waa bukhaariyo muslim waar ma laga yaabaa inaanu hawshaadii kaa soo dedejinnay waa la isfahmi dabeedna nabigu wuxuu ihi idaa quxidta aw ucjilta fa calayka alwuduu haddaad abaarowdo oo biyaba kaa iman waayaan kaa soo bixi waayaan galmadiina aad samaynayso ama lagaa dedejiyo oo galmadii aad joojiso iyadoo aan biyo kaa iman facalayka alwuduu waxa kugu waajibay weysu wax kala lagugu daray xadiidkii kale inama almaau min almaa markay biyo yimaadaan ayuunbaa biyo waajibaya ama galma ha noqoto ama wixii kale ha noqoto marka xaaladda galmada waa la nasakhay ubay bnu kacab wuxuu leeyahy inamaa kaana dalika fii awali lislaam islaamka bilowgiisibay sidaa ahayd uma nusikha waa la nasakhay mar haddii galmo la sameeyo biyaba yaanay iman waxaa waajibaya maydhashaa waajibaysa xadiidka waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa uma jahadaha qofku juhdi ayuu samaynaya sidaa awgeed baa loogu waajibiyaa inuu maydho si tacabkii uu bixiyey wax ka midii ay ugu soo noqdaan oo awooddiisu u soo noqoto ayaa waxaa la yidhi ha la maydho xikmadda loo waajibiyey maydhashada ayay ka mid tahay waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanaya sidaynu arkayno in waxaa weeye la guud maro waxaa weeye waxyaabaha laga xishoonayo ninkii lama sheegin gabadhii lama sheegin ficillada la sheegay waxaa jira dee luqada kuwa ku cad masalada lama isticmaalin laakiin waxaa la isticmaalay lafdi waxaa weeye asturan baa la isticmaalay can abi jacfar muxamed bni caliy bni xuseyn bni caliy bni abi aalib annahu kaana waahaa huwa isaga iyo wa abuuhu aabihi cinda jaabir bni cabdillaah bay ahaayeen abi jacfar waa abi jacfar albaaqir jacfar asaadiq aabbihii wey muxamed ibni cali baa la yidhahda calina oo aabbihii ahi waa cali ibni xuseyn zayn lcaabidiin taabici jaliila buu ah wuxuu idhi waxay joogeen cinda jaabir bni cabdillaah walxaal cindahu iyadoo jaabir agtiisa ay yihiin qowmuhu tolkii ay la joogaan fasaaluuhu waxay weydiiyeen can ilgusli maydhashay weydiiyeen marka wa cindahu qowmuhu cindahu waa jaabir wey qowmuhu wuxuu u noqonayaa jaabir buu u noqonayaa qoladiisi baa la joogay qoladiisuna waa ansaar wey laakiin lafdigaasi bukhaari kuma jiro xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay kitaabka cumdaha waxaa ku yimi wa cindahu qowmuhu sidaasina sida soo degdegaysa maaha marka wa cindahu qawmun qolaa la joogay maaha qoladiisi qolada la joogtayna dee waxaa ka mida raggan hadda la sheegay oo aalulbeytka ah reer cali bn abi aaliba wa cindahu agtiisa waxaa ahaaday qawmuhu tolki saasaa soo degdegaysa laakiin bukhaari waxaa ku timi qawmun dad baa la joogay fasa'aluuhu dadkaasi waxay weydiiyeen can ilgusli maydhashay weydiiyeen waxay weydiinayaanna maaha maydhashada lafteeda iyo qaabkeeda ee can maai lgusli biyaha lagu maydhanayo qadarkiisay weydiiyeen waayo jawaabtaynu ka fahmayna can ilgusli ay can miqdaari maai ilgusli biyaha lagu maydhanayo qadarkiisay weydiiyeen fa qaala wuxuu hi jaabir yakfiika waxa kugu filan saacun saac baa kugu filan waa laba kiilo iyo badh meelahaas ayaa kugu filan fa qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi maa yakfiinii iguma filla fa qaala jaabirun wuxuu yidhi kaana waaha saacaasi yakfii mid ku filan man mid buu ku fillaa huwa isaguba awfaa minka shacaran kaa badan wa khayran minka kaana khayr badan yuriidu wuxuu u jeedaa annabiya sala allahu alayhi wasalam intaa waxaa iska leh cabdilqani almaqdisi shiikha cumdaha iska leh bukhaari kuma jirto waa cindiya tafsiiru qad yusaamaxu haddii wax la fasirayo inay iska bannaanta isagaa dhex geliyey uma amana fii thawb kadibna nabigu eh, jaabir bnu cabdilaah wuxuu nagu tujiyey hal maro ayuu nagu tujiyey wa fii lafdin waxaa ku yimi kaana nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu wuxuu ahaa yufriqu mid ku shuba almaa biyah calaa raasihi madaxiisuu ku shubaya alaaan saddex goor alrajulu ninkii alladii kaasoo qaala yidhi maa yakfiina iguma filla huwa isagu alxasan ibni muxamed ibni cali ibni abi aalib wey abuuhu aabihi ibn xanafiya wey oo muxamed ibn ali ibn abi aalib oo cali ibn abi aalib uu dhalay ayaa wuxuu ka dhalay gabadh laga soo qafaashay banu xaniifa qoladii musaylima markii lala dagaalamay dabeedna wuxuu ka dhalay muxamed waa muxamed ibn cali ibn abi aalib markaa si looga sooco xasan iyo xusein oo faatima binti maxamed ay dhashay ayaa waxaa la yidhi waa ibnu lxanafiya gabadhii xanafiyaddaa dhashay qabiilka bani xaniifa ka soo jeeday waa ninka marka wiilkiisibaa hadda looga jeeda ninka sidaa yidhi ee jaabir bnu cabdilaahi uu jawaabay xadiikan waxaa lagaga hadlayaa biyaha lagu maydhanayo nabigu wuxuu ku maydhanaya calayhi salaau wasalaam sida laynoo sheegay saac saacuna waa afar mud afar saaca weeye afar sacad marka labada qacmood la isu geeyo oo afar goora ayuu nabigu ku maydhanaya xadiidka anas bnu malik wayaktasilu bisaaci ilaa khamsati amdaad shan mudna nabigu waa gaadhsiinaya calayhi salaau wasalaam axaadiid kalena waxay tilmaamaysaa qadarka qadar ka badan bay tilmaamaysaa marka muhimaddu waxay tahay sida imaamu nawowi uu tilmaamo waxaa la ysku waafaqsan yahay in biyaha janaabada lagaga maydhanaya qadar cayiman inaanay lahayn ee waajibku uu yahay jidhka dhammaantii biyaha in la wada gaadhsiiyo in la wada gaadhsiiyo e laakiin sunnadu ay tahay waayo dadkiibaa dee kala duwan nebigu dhexdhexaad buu ahaa miisaankiisuna dhexdhexaad buu ahaa laakiin dee nin baa intaasoo mitir ama sentimitir nebiga ka dheer kana waxa weeye weyn oo laga yaaba xajmi ahaan inuu ku labalaamay dadka qadarkoodu waa kala weyn marka in biyahana la yareeyo oo aan lagu israafin jidhkana la wada gaadhsiiyo daabidka loo baahan yaha waa intaa weeye xadiidkuna masaladaasuu inoo tilmaamaya wixii kale kusii fogaan mayno wuxuu tilmaamay uma amanaa fii tawb hal maro ma lagu tukanay jaabir bnu cabdillaah hal maruu ku tujiyey nabigaa la weydiiyey bukhaari iyo muslim an usalii fi thawbi waaxid maro kaliya ma ku tukanaa nabigu wuxuu hi awalikullikum hawbaan oo nin waliba ma laba maruu helaya jaabir bnu cabdillaah bukhaari iyo muslim waxaa ku yimi nabigu inuu yidhi calayhi salaau wasalaam in kaana waasican faltaxif bihi maradu hadday waasic tahay mid keliya isku duuduub jirka o dhan ku duuduub wa in kaana dayiqan haddaanay jirka wada gaadhayna fatazir bihi gunto oo hoosta ka xidho iyadoo waxaa weeye dee waxaa weeye xundhurta iyo wixii ka hooseeya la asturay waa la guntanaya marka xadiikii kale bukhaariiyo muslim ku yimi isna wuxuu tilmaamay laa yusallii axadukum fi thawbi اlwaaxid laysa calaa caatiqihi minhu shay hal mar ayaan lagu tukan oo garbuhu qaawan yihiin marka xadiiska waxaa lagu qaadayaa akmalka qofkii laba mare helaya inuu waxaa weeye xagga sarana wax ka xidho xagga sarana oo aanu garbaha qaawin ayaa laga doonaya laakiin salaad way ku ansaxaysaa xundhuurta ilaa jilbaha hadduu asturo oo intaa uu qariyo macawis keliya hadduu ku tukado salaaddiisu waa ansaxaysa baabu tayamum gabagabaysiga baabkiisa atayamum luqatan waa in wax loo qastiyo wey sharcanna waa iisaalu turaabi ila alwajhi walyadayn bisharaaia makhsuusa in ciidda la gaadhsiiyo wejiga iyo labada qacmood shuruud gaara ah oo ay leedahay iyadoo la tixgelinay wuxuuna bedel ka yahay weysada marka biyaha la isticmaali kari waayo ama la waayo can cimraan bni xusayn radia allahu tacaala can ana rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalam ra'aa rajula nin buu arkay muctazilan dadka ka dhex baxay lam yusalli fi lqowm ay maca alqowm dadka aan la tukanayn faqaala wuxu uhi nabigu yaa fulaan hebelow maa manacaka maxaa kuu diiday an tusalliya fi lqowm inaad dadka la tukata maxaa kuu diiday faqaala wuxuu uhi yaa rasuula allah asaabatnii waxay heshay janaaba walaa maa biyana ma hayaan ku maydho qaala wuxuu uhi nabigu calayka waxaad laasimtaa bisaciidi ciidda fainahu yakfiika isagaa kugu filan bimacnaa ku gebagabayso saxaabigu waxau uhi walaa maaa biyana ma haysto markaa wuxuu waa cimraan ibnu xusayn ninka ka warbixinaya ma waxaanu ogayn inuu jiro wax la yidhaahdo gabagabaysi mise uu og yahay laakiin janaabada in loo gabagabaysto ayaanu ogeyn taa dambaanay u dhowday waayo xilligan qisadu soo baxday ka hor ayaa la jideeyey tayamumka sanadkii shanaad baa la jideeyey cimraan ibnu xusaynna wuxuu soo islaamay sanadkii toddobaad xadiidkanna mar dambu ka warbixinaya marka xilligaa tayamumku waa jiray marka waxaa lagu macnaynayaa saxaabigu inuu yaqaanay tayamumka laakiin uu sidhi weyse jabkaa loo gebagabaystaa laakiin janaabada looma gebagabaysto waana sidaa u aaminay camaar bnu yaasir aynoo iman doonto nabigu wuxuu uhi waxaa kugu filan asaciid saciidkuna waa dhulka dushiisa waxa saaran ciid iyo wixii la mida imaamu shaaficina wuxuu ku qayday ciiddaas iyo jaygii iyo wixii la midka ahaa inay boodh leedahay oo wuxuu ihi asaciid waa maa lahu hubaar waa inuu boodh leeyahay isagoo daliishanaya fatayamamuu saciida ayiba famsaxuu biwujuuhikum wa ydiikum minhu oo minta uu ka dhigay tabciidiya saciidkii aad isticmaashay ama ciiddii iyo jaygii aad isticmaashay ama niistii iyo wixii la mida ama bacaadkii waa in boodh soo raaca isagoo minhu daliishanaya culimo kalena waa ku khilaafeen oo waxay leeyihiin saciidku biijmaaci ahli lua waa waxa dhulka dushiisa saaran ee lagu dabeeceeyey wuxuu bini aadamku dhigay ma dhulka lagu dabeeceeyey waa lagu gabagabaysaday wuxuu kaloo xadiidku tilmaamayaa min alxadai alakbar waalsqar jinaabo iyo weysajab labadaba in loo gabagabaysanay gabagabaysigaasina uu isku mid yahay ayuu xadiidku faaidaynaya وعن cmاar بن yاsر رضي الله تعالى عنه qال wuxu uhi bacثnي النبiyu slى الله عليه وسلم fii xaajatin dan buu ii diray nebigu faajnabtu waan jinaaboobay falam ajid ilmaa biyo ma helin fatamaraqtu waxaan ku geligeli maysta fi saciidi ciiddii kamaa tamaraqu daabba sida waxa weeye xayawaankuba ugu geligeli maysto uma ataytu nabiya sal allahu alayhi wasalam nabigaan u imi fadakartu lahu waan u sheegay arrinkaas faqaala wuxuu hi inamaa kaana yakfiik in kalaba maahe waxa kugu filla an taquula ay an tafcala inaad ku samayso biyadayka labadaada qacmood haakadaa sidaas oo kale uma daraba nabigu waa ku qaraacay biyadayhi labadiisa qacmood alaarda dhulkii darbatan waaxida garaacitaan keliya uma masaxa waa masaxay ashimaala bidixdii cala alyamiini midigti wa daahira kafay iyo labadiisa calaa cal dhabarkooda xaggooda dambe ayuu nabigu masaxay iyo wa wajahahu wejigiisa ayuu masaxay xadiidku wuxuu inoo tilmaamayaa qaabka loo gebagabaysanayo in waxa weeye janaabada loo gebagabaysanayo xadiidkii hore inoo tilmaamay kanna waa inoo tilmaamaya wuxuu kaloo xadiidkana inoo faa'iideeyey qaabka loo gebagabaysanayo oo labada qacmoodba waxaa lagu qaraacayaa dhulka wuxuu xadiidkani tilmaamay darbatan waaxida waa muttafaqun calayh hal mar baa lagu dhufanaya shaaficiyadu waxay qabaan laba mar in lagu dhufanayo atayamumu darbatun atayamumu darbataan darbatun lilwajhi wa darbatun lilyadayni ila almirfaqayn lakin waa xadiis daciifa wey xadiiska bukhaariiyo muslim isku waafaqeen wuxuu tilmaamayaa hal mar baa lagu dhufanaya kadibna waxaa la masaxayaa wejigaa lagu masaxayaa kadibna labada kaf ayaa waxa weeye dusha laga marinaya marka xadiiskaasaa tilmaamaya ilaa suxullada in la gaadhsiinayo xadiiskaasina waa daciif wey nabiga kama ansixin qaabka loo gabagabaysanayaa ee sugani waa qaabkaa wey waxaa kaloo xadiidka laga faa'idaysanaya albayaanu bilficli ablagu min alqowl nebigu afka ugumuu sharaxin laakiin wuxuu u raaciyey ficil suu nabigu ugu caddeeyey calayhi salaau wasalaam can jaabir bni cabdilaahi radia allahu tacaala canhuma ana nabiya sal allahu alayh wasalam qaala wuxuu uhi ucطitu waxaa laysiiyey hamsan shan oo aan gaar u leeyahay lam yucطahunna aan la sin axadun axad oo min alambiya ambiyada ka mida qabli aniga hortay shantaana kuma koobna ee waxyaabo kalena nabiga waa la siiyey calayhi salaatu wasalaam oo khasaaista nebigu aad bay u badantahay kutubna waa laga qoray cadadkuna inuu intaa ku kooban yahay tilmaami maayo ucditu khamsan shantaa kuma koobna nusirtu waxaa la hiiliyey biruucbi argagax iyo baqdin la gelinayo qalbiga gaalada ilaahay uu ku tuuray masiirata shahrin meel loo socdo bil oo masaafo bila ayay gaaladu waxa weeye argagaxayaan oo baqayaan wa jucilat waxaa la ii yeelay li aniga al ardu dhulka dhammaantii masjidan meel aan ku tukado wa tahuuran ay maa atataharu bihi iyo waxaan ku tahaaro qaato sida biyahoo kale lagu weyse qaato ciiddii faayumaa rajulin nin kasta oo min ummatii ummadayda ka mida adrakatu ay soo gaadha asalaatu salaad falyusalii tukado halkii ay ku soo gaadhay wauxilat waxaa laii xalaalayay lii aniga almaaanimu hanimooyinka walam taxila looma xalaalayn liaxadin axad oo qabli aniga igu horreeyey oo ummadihoo hore markay gaalada jabiyaan muslimku kadibna ay furya qaniimo ay ka furtaan waxay sugayeen dab inuu samada ka yimaado dabkaasina uu gubo haddii waxa weeye dabkaasi iman waayo waxaa la odhanayaa la isbaadho qaniimadii waxbaa ka maqan marka la wada keenaa dabkaasi imanaya la gubaya markaasaa la leeyahay waa dhanta laakiin nabiga calayhi salaau wasalaam wuxuu leeyahay nabigu xadiidkii kale ra'aa dacfana wa cajzana fa axallaha lana dacfigayaga iyo taagdarida yada buu ilaahay arkay kadibna waa naloo baniyey bal nabiga arsaaqdiisu waxay ahayd wa jucila risqii taxta dilli rumxi risiq la helo waxaa ugu fiican ka aad ee k aad kula soo baxda ya waxa weeye dagaal iyo jihaad kaasaa la barwara kadibna beeraha iyo ganacsiga iyo waxyaabahaasa ka dambeeya waana risqii nabiga calayhi salaau wasalaam markuu dagaal galay qaniimo uu helo waxa weeye muddo sanada biilkii ayuu nabigu meel dhigay meel u dhigay calayhi salaau wasalaam wa ucitu waxaa laysiiyaa ashafaaca shafaacadii weynayd weyn ee mowqifka dadka lagaga dhaqaajinay wa kaana nabiyu sal allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu ahaa yubcadu mid loo soo saaro ilaa qowmihi tolki wabucitu ila annaasi caama anigana waxaa la ii soo saaray dadka dhammaantii xadiidkani masaa'il badan buu tilmaamaya waxaa inaga khuseeya oo ummaddan khasaa'isteeda ka mida meel kastoo ay soo gaadhaan inay ku tukanayaan ciid kastoo ay soo gaadhaanna inay ku gabagabaysanayaan baab lxayd can caaishata radia allahu tacaala canha ana faatimata binta abi xubaysh saalat nabiya sal allahu alayh wasalam nabiga ayay weydiisay qaalat waxay tihi innii anigu istaxaadu dhabarkaa i furma oo dhiig baa iga socda falaa adhuru mataahiruubu daahiroobo afa adacu salaata salaada ma ka taga faqaala wuxuu uhi nabigu laa maya ina daaliki kaasi cirqun waa xidid walaakin hase yeeshee daci salaata salaada waxaad ka tagtaa qadara alayaami maalmihi allatii taasoo kunti taxiidiina fiiha dhiigga caadadu uu kaa iman jiray uma iqtasilii kadib maydho wasalli tuko wa fii riwaayatin waxaa ku yimi walaysa bilxaydati dhiiggaa iska socda dhiig caada maa faidaa aqbalat ilxaydatu dhiiggii caadadu markuu ku soo qaabilo ee uu yimaado fatruki salaada salaada ka tag faidaa dahaba marka uu tago ee uu ka socdo qadruha qadarkeedii la yaqaanay ee uu kaa socon jiray faqsilii maydh cankii xaggaaga addama dhiigga maydh wasalli tuko waxaa jira waxa la yidhaahdaa alxayd waa dhiigga caadada la yaqaano oo gabadha qaab caafimaad uga soo baxa xilliyo cayimanna ka yimaada kaa xayd baa la yidhahdaa dhiigga gabadha caafimaad darro uga yimaada ee aan xilli lahayn ee cillad iyo xanuun waxa weeye uga yimaadana dhabaal furan baa la yidhaahda axkaamtooduna waa kala duwantaha dhiigga caadada axkaam baa ka dhalanaysa inaanay tukanayn soomayn loo galmoonayn iyo wixii la mida dhabar furankuna waa cagsiga wey xilliga xilligii caadada aan ahayn waxay u gudbaysaa ama samaynaysaa gabadhii daahirka ahayd waxay samaynaysa xadiidkani wuxuu tilmaamayaa gabadhii dhiiggu ka socday haddii ay garanayso caado cayiman iyo xilli cayiman oo dhiiggii caadadu uu ka imanayo xilligaasunbay dhiiggii caadada xisaabinaysaa xilliyada kalena waa gabadh daahira wey salaad walbana way u maydhanaysaa sunnanimo laakiin way u weysaysanaysaa waajibnimo way u weysaysanaysaa hadday laba salaadood israacisay maydhatana wax dhiba male waa xilliga dhiigga caadadu aanu ka socon haddii aanay caado lahayn axaadiis kale inoo tilmaamaysa yacnii xilli cayiman aanay lahayn labada dhiig haddii ay kala sooci karto oo calaamadihiisa ku kala garanayso calaamadaasay isticmaalaysaa dhiig waa madow yahay waa ur badan yahay waa la garanayaa ka kalena waa ka khafiifsan yahay urtiisuna waa urtii dhiigga caadiga ahayd labada calaamadood bay ku kala soocaysa haddii ay kala sooci weydana oo ay cusub tahay ama ay wareertayna waxa weeye toddoba cisho ama lix cishay fadhiisanaysaa oo bisha ka mida inta kalena istixaaday xisaabinaysaa وعن cائiشhaةa رaضي الله تaعالى عنها أن أma xabيiبة بنta jaحشhin weeye اstuxiidat dhabar furan baa ku dhacay sabca siniin muddo toddoba sanaa fasa'alat waxay weydiisay rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam can dalik arrinkaasay weydiisay faamaraha wuxuu amray an takhtasila inay maydhato fakaanat waxay takhtasilu mid u maydhata likulli salaatin salaad kasta ayay u maydhanaysay marka xadiidkana xadiidkii horuu la macno yahay oo uu la mid yahay an caaishaa radi allahu tacaala canha qaalat waxay tihi kuntu waxaana aqsilu mid maydha ana aniga iyo wnabiyu sal allahu alayhi wasalam kuntu waxaana aqtasilu mid maydhata ana aniga iyo wnabiyu sal allahu alayhi wasalam min inaain waaxidin weel keliya xaggiisaanu ka maydhanayn kilaanaa junub labadeeduba anagoo jinaabaysan fa kaana waaha yaamurunii midii amra faataziru waxaan xidhanaya hoosgunti xagga hoose fayubaashirunii nebigu waa ila faraka ciyaarayy walxaal ana xaa'idun anoo dhiiga caadada leh wa kaana wa ahaa nebigu yukhriju mid soo saara ra'sahu madaxiisa ilaya xaggay walxaal huwa muctakifun isagoo masjidka ku ictikaafsan fa aqsiluhu madaxaan u maydhay walxaal ana xaa'idun anigoo dhiigga caadada leh xadiidkan wuxuu tilmaamaya gabadha caadada leh in loo galmoodaa waa xaaraan wey laakiin faraka ciyaarku waa bannaanyah yasnacu kula shayin ila nikaax waxaan galma ka ahayn way bannaan tahay laakiin waxaa afdala in laga fogaado inta waxa weeye xubinta taranka u dhow oo xundhurta iyo jilibka inta u dhaxaysa in laga fogaado waayo culimmada qaar baa diidaya laakiin waxaa la diiday waa galmada wey waxaa xaarantaa xadiidkan aynu hadda akhrinay dambe wuxuu tilmaamayaa faraka ciyaarku inuu bannaan yahay laakiin galmadu ay xaaraan tahay wa can caaishata radia allahu tacaala canha riwaayada dambe iyaduna waxay tilmaamaysaa qofka muctakifka ah inuu gabadhii caadada lahayd ay u fidho ama ay u maydho madax ama ay adeeg u qabato jirkiisa ku saabsan inaanay wax dhiba lahayn oo waxa weeye inay caado leedahay ma diidayso inay jirkaaga taabato kuu fidho kuu maydho kuu adeegto wax dhiba inaanay lahayn an caiشhaa radi alahu taala anha qaalat waxay tihi kaana waha rasuul lahi sal اlahu alayh wasalam yatakiu mid ku tiirsada ama ku digiigsanaya fii xajrii dhabtayda wlxaal ana xaaidun anoo dhiigga caadada leh fayaqra'u qur'aana qur-aanku akhriyay xadiikana wuxuu inoo faaideynaya gabadhii caadadan ahayd dhabteedaadoo ku jiifa ama ay kula joogto ama aad isku tiirsan tihiin ama iyaduba ay kugu jiifto dhabtaada ama adigu aad ku jiifto inay bannaan tahay qur'aanka inaad adigu akhrido inay bannaan tahay iyaduna ay maqlayso iyaduna ay maqlayso masaladaasu inoo faa'idaynaya wa can mucaadata radia allahu tacaala canha qaalat waxay tihi sa'altu waan weydiiyey caaishata radia faqaalat waxay tihi mucaada waa taabiciyad raximaha allah baa ku fiicnayd radia allaahu canha saxaabadaa loo isticmaalaa laakiin labaduba waa duco faqultu waxaan idhi maa baalu alxaa'idi gabadha caadada le xaalkeedu muxuu yahay taqdi sawma soomka ay usoo qallaynaysa walaa taqdi salaata salaadan aanay usoo qallaynayn faqaalat waxay tihi axaruuriyatun anti makhaarijiyad baa tahay oo meeshii ay ku soo baxeen ay ka bilaabmeen waxay ahayd meesha xaruuraa la yidhaahdo meeshii ay isku urursadeen meel ciraaq ku taalla ama kuufa duleedkeeda makhaarijiyad baata waayo khawaarijta waxay aaminsanaayeen soomka iyo salaada labadaba inay allaynayso labadaba inay qallaynayso qultu waxaan ku idhi lastu bixaruuriya may khaarijiyad may walaakinii as'alu hase yeeshee waxbaan ku weydiinaya waxbaan faa'idaysanaya qaalat waxay tihi kaana waa aha dhiigga caadadu yusiibunaa daalik kaasi midna haleela ayuu ahaa fanu'maru waxaana la amraya biqadaa'i sawm sawmka inaanu qallayno walaa nu'maru nalama amrayn biqadaa'i salaa waana ijmaac in salaada aan la qallaynayn soomkana la qallaynayo wallahu tacaala aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi